بها فصل فيها في الحروب في الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها جزاك الله خير يا خالد وايح maanta markaa wuxuu geli haddii ilaahaydmo maanta darsiga keliyan ku ekaananaa bas dagaal alxuruub ay maanta ka sheekay insha allah wuxuu ku lari doonaa hadii ilahaydmo aakhirka asbaab الnasr wa asbaab اlhaziima asbaab الnasri ama cawaamil الnasri wa awaamil wa cawaamil اlhaziima darsigeenu maanta waa intaa hadii ilahaydmo insha allah isagaynu eeganaa muqadimadii yaro fiican buu u sameeyey taasaynu eeganaa kadibna waynu waynu iska naaxnaaxsanayna inagu marka inaga iska naaxnaaxsanayna kitaabka haddii ilaahay wuxuu yihi raxmat ullaahi calayhi fi اlxuruubi wa madaahib اlumami fi tartiibiha iclam ana alxuruuba وأنواع المقاتلة lam tazal waaqicatan fi اlkhaliiqati mundu bara'aha allah sadarkaasi waxaa weeyaan waa waa madkhal weyn weyn ugu ugu yihi alxuruub dagaaladu wa anwaacu اlmuqaatala iyo isriixriix iyo dagaal noocyadiisoo idili kama zuulin taariikhda ila aadam inay la socoto munduba ilaahay maalintuu abuuray ilaa maanta waa waa la dagaalamayaa waa la isririixayaa noocu doono ha noqdo isririixaasi halkaa wuxuu ka dhigaya markaa qaacida ayuu ka dhigaya qaacida waxaa ah markaa isriixriixu waa qaacida sawrcadda iclam ogow ana alxuruuba waa anwaaca almuqaatala markaa dee saw nebi aadam labadiisii inamood qur-aanka kuma haysaan manta saw khaliiqadii lama soo bilaabin markaa halkey la soo bilaabatay markaa mundu badi اkhaliiqa ayay in aadan labadaa ubad u dhalehe ay isriixriixeen saas mundu bara'ah allah waaya wa asluhaa ay aslu اlxuruub aragtida aragtida ibn khalduun wa asluhaa iraadaة اlintiqaam revenge iska dhici aargooso bacd bacd اlbashari libacd barh baa barhka kale ka aargoosanaya marka xuruufta waxaa asal u ah maxay aargoosi ee u ah wayatacasabu likulli minhumaa ahlu casabiyatihi cadhadaasi markay dhacdo aargoosigaasi markuu yimaado keligiibaa banka imanaya misabu soo kaxaysanayaa intii la jirta isaga casabiyadiisiibuu soo kaxaysanaya ka kalena ku soo kaxaysanaya casabiyadiisii waa la isgelaya waay faإida tadaamaruu lidalika watawaafaqat الطaaئifataan koox walba kooxda kale haddii ay u banbaxdo oo la is aruursado oo aargoosigii uu suurtagal noqdo koox walibana ay weydiinayso alintiqaam ixdaahumaa taطlub اlintiqaam midi waxay leedahay ka aargooso wاlأkhraa tudaaficu ta kalena tan bay leeda iska difaac kaanat اxarb oo dagaalku muxuu yahay waxaan intaan ahayn bu dagaalku waan kaa aargoosanaya iyay taaban maysid waan ku qabsanaya i qabsan maysid waan kugu soo duuli igu soo duuli maysid mal xarbu ilaa inta ahayn mid ay wax wadaan iyo mid isde iyo mid isdifaacasa fakaanat alxarb intaasna soo warcad labada jumladoo soo socda haddaba isna xariiqo hoosta muxuu yidhi wa huwa warkaa uu soo sheegay amrun abiiciyu fi lbashar hada mushkil amrun abiiciyu fi lbashar yacni taari ma aha yani shay abnormal ma waa normal waa normal hada amr hala yaabin hala yaabin lanna biyona waa la isku qabsan baadna waa la isku qabsan dumarna waa la isku layni magacna waa la isku riixi maamuusna waa la isku qabsan hanku maamulo i maamuli maysid sunaة bashariya waay wa hada amru طabiiciy fi اlbashar laa takhluu canhu ummaة walaa jiil meel aanu dagaal ka dhicin maad garan ummad aan islaynin ama dhexdeeda ama ummad aan ummad kale ku duulmeedi garan abadan laa takhlu minhu ummatu walaa jin haddaan imika soo tirino afartankii sana ugu dambeeyey waxaa dagaala dhacay iska dhaaf wixii hore qarniga iska daa afartankii sana wixii lixdan ka dambeeyey imika haddii la eego malayn kari maysa marka intaa maxaan ka fahmay wadaadku muxuu leeyahay dagaal iyo isriix riix aadamihi noloshiisii bay la la bilaabatay maxaa u sababa aargoosi cidda la rabo in laga aargoostaana maxay abeecadu leed inay isdifaacdo hadduu difaac yimaadana maxaa dhacaya dagaal baa dhacaya arinkaasi ma faranka qabsiyo alla waa la isdila mise waxaad leedahay wahuwa amru abiici nolosha bini aadamku muxuu ku yahay abiici laa takhlu canhu ummatun walaa jiil waaya intaasi waa warkii ayo warkii duqa waay waa warkii sheekha waayahay idan wuxuu sheegay abiicad inay tahay sabab intiaam intiqaamkuna inuu yahay aslu adagaala intiqaamka maxaa keena marka limaada intiqaam hada wa hada intiqaam fi akari haddaan qabsanno afar qadobuu sheegi intiqaamka maxaa keena argoosiga maxaa keena soo maynu odhan dagaalka waxaa asal u ah argoosi wadaba argoosiga maxaa keena u isna muxuu yihi iiraة ومuنaaفaسة waa o hinaas iyo tartan muxuu waxay isku dileen labadii labadii walaalo ee aadan dharay ya fatuqubila min axadihima walam yutaqabal min a min a min alaakhar qaala laaqtulanaka markii ay bixiyeen qurbaankii qurbaankii markuu bixiyey ilaahay qurbaankii midna uu ka aqbala midna kamuu midna he kamuu aqbalin kii laga aqbali waaye maxaa ku dhacay hiiraة wamunaafasa sidee looga aqbalay ilahay baa kaa ku qaba sidee aniga wankaygii loo soo celiyey isaga wankiisiina loo aqaatay fahamt hiiraة wamunaafasa waa qodobka koowaad intiqaamka keen ma ku arataan nool maalmeedkeena taa ma ku arataan mise kuma arataan nololmaalmeedkeena ma ka mid tahay mise kama mid aha hiira munaafasa ma jirtaa ma cid keliya gaar ku tahay mise meel kasta way geli kartaa meel kasta way geli kartaa adaraair dumarka la qabo hiira munaafasa waa geli kartaa siyaasiyiinta dhexdooda ma gashaa mise ma gasho fanaaniinta ma gashaa dhexdooda mise ma gasho ganacsatada ma gashaa mise ma gasho wadaadada mise iyago ma gasho iyagayba dhex fadhidaaba usle waayo iyagayba dhex fadhidaa warkaa kama qaala ibnu xajar acasqalaani anima dhihin ibnu xajar acasqalaani bay nukhbat lfikr markuu sharxaya kitaabkiisa nusat kana iyo furka allah kusiiya اللهم صل على سيدنا markuu iبن xaجaر casqalani kitaabkiisa yaraa gaabnaa نخبة الفكر uu شharxay wuxuu ku sharxay kitaabkiisii نزهة النظر في شharxi نخبة في شharxi نخبة الفكر ayuu ku sharxay soo ma markuu waday waday muxuu yihi wاlxasadu xasad waxaa la yidhaahda wuxuu dhex degay labuu dhex degay adaraa'ira dumarka la isla qabo wاlculamaa ayuu dhex fadhiistay wax badanoo diin aad moodo in diinna difaacayaane diinna difaacayne hirat wa munaafasa ay tahay xasbuna ah, allah wanicm alwakiil bism illah halkaa qodob ma yihi hirat munaafasa maxay maxaa ku xiga wa ima hee cudwaan xadgudub kibir cudwaan waa min atacadi xadgudub iyo cudwaan iyo ulm waa qodobka waa qodobka labaad qodobka saddexaad muxuu yidhi wa imaa gadbu lilaahi walidiinihi dagaalku muxuu u dhacaa qodobka saddexaad muxuu yihi ilaahay daraadii iyo diintiisa awgeed litakuuna kalimat ullaahi hiya alculya ma hinaas baa taas ma xadgudubba ma munaafasa mise waa qadiyadiiyo mabda qodobkii saddexaad halkaasuu maray qodobka afaraad muxuu yihi ee intiqaamka keena waimaa gadabun lilmulki watamhiidun wasacyu fii tamhiidihi dhulbalaarsi ala kelme sooma dhulbalaarsi kaas dhulbalaarsi marka diinna uma socdo mana aargoosanayo laakiin muxuu is leeyahy intani kuguma filme eh intaana ku darso afartaasaa sabab maxay u ah buu yihi intiqaam khiirat wamunaafasa cuduwaan غadab lilaahi walidiinihi iyo غadab lilmulk oo dhulbalaarsi u kaa yahay فالأول غيرة ومنافسة فالأول أكثر ما يجري بين القبائل المتجاورة والعشائر المتناظرة qodobka koowaad waa maxay غيرة ya khadr ya abd khadr ya cabdilweli qodobkood maxaynu ihi غيرة ومناaفسة فالأول kaasuu u celiyey أكثر maa يجري qodobkaa koowaad halkee lagu arkaa bu badanaa reeraha isla abaailka salka isku haya dhanka isku haya ee isku muuqbuuqda addaamaatu daamaahu daamooyinka wal muxuu ahaa mxuutl wal goboladu wal goboladu yajuusu jamcu gobol gobollo <laughs> ah, wal gobollo dhehsta aaye gobollada ista is arkaya ee isku he isku muuqmuuqda kuwaasi dagaalka ka dhaca dhexdooda madiinba ma dhulballaarsi ba waa khiiraة wa munaafasa siduu iga hebel baa hebel aan dhammaanayn kaas والثاني cudwaan وهو أكثر ما يكون بين الأمم الوحشية الساakنiiن بالqفr الqفr huna صحراء lama degaanada dadka deganee xadaarada iyo albaxnimadii aan soo gaadhin carabta turkida turkumaanka akraada waashbaahahum allaala wax wado male dadka laa un mooyaane laa un mooyaane dadka halkaa maraya soo laa un mooyaane wax kaloo wax kaloo wadaa ma jiro marka tawaxushka ayaa keena lianna arsaaqahum seeftoodaasay ku jirta hadda waxay soo dhacaan ayay ku nool yihiin marka waa dhacyo waa dhacyo maxay tolay boob waaye waathaaliu kii saddexaad ee ahaa غضب للahi ولdiinihi muxuu yihi almusamى bالشharيcaةi bاjihaad hareecadaynu ka soo hadalnay ka maxaa loo yaqaanaa waa jihaad jihaadkaasna waa maxay man qaatala litakuna kalimaة الlahi hiy اculya fahuwa fي sabiil الlah xadiis ma yahay man qaatala litakuna kalimaة الlahi hiy اculya kaa waxaa u naqaanaa buy anagu he jihaad cudwaan ma aha hiiro ma aha munaafase ma aha boob ma aha dhulballaarsi ma aha waraabicu waa dhulballaarsigiiye hiya xuruubu duwali maca alkhaarijiina calayha waalmaaniciina liaaciniha waa dowladaha dadka ku baxa dagaalka iskaga caabiya dowlad baa jirta jabhad baa ku baxaysa may soo dhaweynaysaa jabhadda ma iska celinaysaa xukm abiicadda markaan eegno dowlad been joogta hadday cidi ku baxday hub u qaadato maxay samaynaysaa madaxay ku dhufanaysaa hadihi abiicatu bashariya ama hadhowna adiga iyadii baa la dilay habeertee baa la dilay halkan adu hadhowtoole iska cadu iska dhex dhowtoole laakiin abiicat bashar dowlad may jirta ciddii ku baxda dowladdaas maxay samaysaa inay cagta inta inay cagta marso afartaa muxuu ku sheegay waxaa weeyaan waa asbaabun asbaab intiqaam dagaalna muxuu ku sheegay waa lama huraan abeeca bashariya ayaanu ayaanu maxaytooda ku tilmaamay halkaa markuu marinahayo arbacatu asnaafin fi lxuruub dagaaladu waa afartaa ayay u dhacaan buu yidhi halkaa markaan marinayno waynu ku yar nuuxsanaynaa marka heeka intiisa waan fahnay soo ma sheekha warkiisa waan fahnay waxaan eegi doonnaa haddii ilaahay idmo falsafa اxuruub haddaba ibn khaldun warkiisu sooma haysat falsafa اxuruub dagaal iyo falsafadeed adduunku maxay ka yidhaahdeen jarmalka waxbaynu ka eegi jaynahana wabaynu waxbaynu ka eegi ibn khaldunna waynu ku soo waynu ku soo noqon doonaa haddii ilaahay muqadimadiisaasi war dhaadheer ayaa ka jira nin jarmal ah id tdgii ayuu dhintay qarnigii sagaaliyo tobanaad kun sideed boqol iyo soddonki ayuu ahaa waa nin jarmal ah hada almaani filasuuf almaani macruuf iyo waxaa jira nin kaloo china ah siini maalintii dhowtoola jabaan baynu qaadana soo maaha xasan xasan soo maynu qaadan wa haada siini china baynu yar dhawaanna maanta hada siini waa taqaanaan magaciisa waa san ju t z u t z u tusuul ay ku akriyaan marka waa san tusuul hada siini hada siini alchiniis afandi laba kun iyo shan boqol oo sano ka hor buu kitaabkiisa qoray laba kun iyo shan boqol oo sano ka hor yani qabla milaad imika laba kun iyo wabamar soma qabla milaad an boqoloo sano kahor buu ayuu kitaabkiisa qoray an arb an arb taqaana of war an arb buu qoray laakiin ilaahay subxana alla qudradiisii laba kun iyo shantaa boqoloo sanna wixii xarb iyo dagaal ka hadlaa iyo straatiijiya straatiijiya wixii ka hadlaa ninkaa jiniiska kama fogo warkiisa gaal dil baa laleeyahay gartiisana si inahu kaafiru siiniy <laughs> ah, maca daalik haddana waxay ka dambeeyo idili war ninkaa warkiisa aada loogama foga waay labadaa nin laba falsafadoo kala duwan bay qabeen labadaa oo dagaalka ku shaqa leh mid walba madrasadiisu way hirgashay waana lagu dhaqmay alalmani ninka jarmalka claus isagu wuxuu qabay falsafada la hahdo alxarb اlcaniifa almudamira ayuu qabayso dagaal hadduu yimaado cagta hala maryo halka ah cagtae hala maryo alxarb alcaniifa violence atadmiir duqaan jaynuhuna wuxuu qabay falsafadiis waxaa loo bixiyey alxarb اlatiifa soft xarka soo mataqaana arka xarka markuu geedka geedka gelayo ama looxa markuu gelayo soohoosta soohoosta kama cuno miyaa la dareemaa hada hada alfanasiini fanasiini fi اlxarb waa xarar alalmaan jarmalkuna waa dabaabado gagagagagaga ku soo gelaya tusaale yarood aad fahmaysaan baan idiin sheegi kuwait ila waa naga yeedhi ibn khaldun anuu tusaalooyinkiisu lix boqoloo sano iga horreeye baa ku anuu tusaalooyin maanta nool baan rabaa waxaan rabaa ibn khaldun aragtidiisa inaan qaato oo nool maalmeedkayga maanta aan he marka tusaalahan bixin waa inaad waaad maanta aad ila taqaano waa inuu yahay warcab soo ma kuwayt waa dawlad yar yar aad u yar dhul ahaan juqraafi way u yar tahay tir way waa u yar tahay sadaam xuseen baa doonay meesha inuu qabsado kun sagaal boqol iyo sagaaشhankii agost ayuu doonay inuu qabsado habeen madow buu ciidankii ciraaqoo dhan soo geliyay dabaabaati aroortiiba wuxuu u beriyey dowladdii oo yaacday ganacsatadii oo yaacday masaakiintii yareedee waxba aan haysan baa bilaabay inay kuwa difaacaan iyo wadaadadii <laughs> ayaa difaacay ama dadkii madaxda ahaa dowladdii faamilkii xukunka haya royal faamiligii iyo maalqabeenkii gaariya qaatoola sacuudigay wada galeen marka koonfurta kuweytna waa sacuudiga waqooyiga kuweytna waa ciraaq basraa laga soo daadega basra ay ka soo daadegeen sida sida ayaxa gagasadaan iyo ciidankiisu kuwana hoosta ka yaaceen waxay galeen sacuudiga mxuutoola afar yaroo garlah iyo qol yaroo kala shinkoofa ku tuutuuriyey dagaalka ninkaas ku soo qaaday waa claus fit waa dagaalkiisaas wey waa dagaal caniif ah oo dabaabada ah waaya laga saar wixii dhacay baa dhacay hadda iiraan waxay ku wadaa kuweyt iyo wadano fara badan oo khaliija shaqaa ku socota ninkadan aan joogo laakiin dabaabad maaha dabaabad maaha waa san su fikirkiisa isna ayaxa iyo dubbu dabban ayaxa maahine jinaca jinaca sida jinaca lagu soo gelaya millions of jinac ayaana soo gelina cidima arkayso hoostu kaa cunaya waxaad arkaysaa isaga iyo tiirarkii masaajidka oo dhan wada isagoo markaa xabad rasaasi ridin buu saqafku soo dumaya laakiin maxay qaadanaysaa wakti intee wakti dheer waanu ogol yahay marka labada falsafood wataa marka ah falsafada claus fens waa waa falsafadaas haddaan lagu qabsado kuweyt qabsada kurida gab falsafada jen tusuuna aayara ah, yaa xuseeye sida loo wadun bad arkay iyada wadankii wadankii walbaxeetoo la qaatay la qaatay waay wuxuu yihi ninka siinigii sen wuxuu yihi yaynanu u baahnaanba inaynu qori ridno dagaal waa inaan la nimaadnaa buu yii falsafad aynu kaga maaranno cidda aynu ishayno inaynu dagaalba la gelin oynu isticmaalno qaabka maxay latiifka isticmaalno taasoo tajcalu اcaduwa cadowga ka yeelaysaa yanhaaru min adaakhil inuu gudaha ka dumo gudaha inuu ka dumo fayastagni can isilaax sidaasaynu kaga maarmayna inaguna maxay hub isaguna u baahan maayo iskeen dhiibayaa adigoon waxba ku ridin maad la socotaa maanta jina maxay africa ka wadaa maanta maxay wadaa maanta jina alyowm maada tafcal qori ma wadato ciidan ma soo dirto balaaye ma wado maxaad u baahan tahay lacag oo maxaad u baahan tahay deked in lay dhiso oo maxaad u baahan tahay waddooyinka waaweyn oo maxaad u baahan tahay magaaladii waa bilaa laydh oo wada hoo keen markaa madaxdaa cunaysa de waxaade dam way la caranayaan waxay dhiganayaan accountada dibadda wadanka lama gelinayo dam lakin waddanki maxaa lagu qorayaa debt maxaa lagu qorayaa amaah amaah amaah g d b-gii waddanku soo saarayeyba waxaa ka badanaya maxay amaahdii markaasaa lagu leeyahay halkaa markuu gaadhana axmaq baa inan kuu taliya ileena ma odhanaya waan inti hore waan bixin kari waaye iga daaya haa beeraha imaalgeli hoo cati baa kuu siyaadaysa laba mid lacagtii keen ma hayo haddana waddankana maamulaye adigu halkan iska fadhi meelaha ilaha dhaqaalaha anaa maamulanayo kala soo baxaya maxay amaahdaydii dee ila aduu adiga keri waaye amaahda inaad isiisidin leena a dhamaatay ma la wareegin waddankii mise lama wareegin ya haye duqoodu markaa falsafadiisa ka waran laba kun iyo shan boqoloo sano ka hor falsafadu qoraninkaa ka waran muritaniyan tega muritaniya saxraha lama degaankan tega beri meel baan timir yar ku cunaynay shaah yarna waan cabnaa shaah green ay cabbaan shaah yar akhdar waxaan arkay uu gabdho jayniisa iyo oday ruba socdoo shandad weyn ku sita maxay tole dhabarkoo miyiga teendha teendho qaybinaya wax iibinayo oo lacag qaadanaya culamadu baan ku war kuwana maxay bay ka qabanayaan markaasay yidhahdeen waxaan anagu aada u cabnaa shaahan akhdarka grntiga ayaanu aad u cabnaa ka dhaqan ahaan ayaanu aad u cabnaa marka awal hindiga iyo chinaanu ka doonan jirnay shaaha imika iyagaa keena marka tujaartaydii keeni jirtay shaaha ayaa suuqa ka baxday weliba ma qaadanayaan buu yidhi tukaan iyo layd iyo kiro iyo shaqaale eh alaabtay dhabarkay dhabarkay ku sidata ah qaahiraan tegey walaalkay baan la degey guribuu degan yahay hanti ah gurigana lagu soo qaraacay waa laga furay waa laba jaynisoo soo galay shandado waaweyn wata waa la soo dhoweeyey miiskii baa duldhigay waxalaala wixii dhar caruuri xidhan lahayd bay dhabarka ku sitaan cantebeste dukaan tag uma baahnid kiro ma bixinayo cashuur ciduu qaata ma oga saasuu doorarkii uga uga guraya kenya agagaarkeenna waxay igu maqala ma aragtaan samictu waa canti waa cancanadii xadiiska cancanadii waay laakinaha laysat bursalatan waxaa laygu sheegay iyadna tuulooyin kenya ku yaalla tuulo ka mida sida ay ugu farabateen inay kasbadeen booliiskii stationkii in afkooda lagu qoro bal ay gashadeen dad jiniis inay ka shaqeeyaan turjumaan inay ka shaqeeyaan waa tuulodhan sii ziyaadi waxaa lagu soo maalgeliyaa taga halkaasoo ha soo noqonina kana guurso dadka halkaas isticmaar maaha waa waa maxay waxa weeyaan ixtilaal isticmaar wuu kuu imanayaa uu ku qabsanayaa waad yar caroonaysaa intiqaam baad samaynaysaa waad iska caabinaysaa doontuu korayaa laakiin marka haafla kamida lagaa guursado kula dhalaan jeena yaroo dhanna ka madow dhanna ka indha yar hakeed geyni waa muwain waa sitiisan wadanka kula jooge halkeed geenaysa i sheeg konton boqol sano ka war iga noocaas idan ninkaas falsafadaas u qabay ninkaasnig falsafadaas u qabay ninkan kale ee claus isagu asi asi cagsigiisu ahaa waana qarnigii sagaad waa cusub yahay isagu wuxuu qabay dagaal hadduu bilaabmo atadmiir ilxarbi waa in cagta la marya heer aanu cadowgaasi wax muqaawamo ah waa inaanu samayn wax muqaawa inaanu samayn karayn yastaslim waa inuu isdhiibaa ciidankiisana waa in dhabarka la jebiyaa dhulkiisana waa in la qabsadaa ruuxa sumuud wax iska caabintana waa in la ciribtiraa maaha ciidan keliya waa in la jebiyaa waa in meel allaala meeshii cidi hadlayso la aamusiya hadi naariya naariya almaan naariya nadariyat almaan labada ninba ninka jaynaha iyo ninka jarmalkii wasiilada way ku kala duwan yihiin wasiilada way ku kala duwan yihin laakiin maxay isku yihiin alghaaya haayadu waa isku mid goolku waa isku mid oo waa maxay goolku tawiic iraadat اlcaduw cadowgaas waa inuu gacantaada soo galo go-aankiisi waa adugu gacanta aad ku qabataa saddex waa inaad xuriyadiisii kala wareegtaa marka ama maxay tole sida jinaca ku gal ama dabaabad ama dabaabad mari laakiin hagga hadafka maxay ka yihiin isku mid waa addoonsi waa dumin waa la wareeg hantidaada iyo go-aankaaga fahamta ibnu khalduun markuu qaybiyey afartaa qaybood uu qaybiye dagaalka wuxuu rabaa inuu tabriiriyo justification wuxuu rabaa inuu tabriiriyo dagaaladii ay muslimiintu qaadi jireen innagu waxaan u dhaqaanaa maxay alfutuux alislaamiya fatxu misr wa fatxu shaam fatxu alciraaq wa fatxu alfaris wa fatxu maa bilaadi maa waraa maa waraa'i nahar fatxi bay u dhaqaanaa fatx alislaamu kaana yaftax yaftax maanta cilmaaniintii aynu darsigii hore aynu ka hadalnay waxay yidhaahdaan hasbiga isticmaarka iyo fatxiga muslimiinta waxba uma dhexeeyo ay idhahdaan maxaa u dhexeeya kule turkidu way yimaadeen wayna qabsadeen ingiriiskuna u yimido wayna qabsadeen maxaa u dhexeeya haadaa turki wa haadaa british laa farq istaraatiijiyada qur'aanka iyo siduu ibnu khalduun wax u arkay laakiin way ka duwan tahay wuxuu ku leeyahay futuuxaadkii islaamka hadafku hadafku markaynu ka nimaadno litakuuna kalimatاllaahi hiy اlculya markaan ka nimaadno wuxuu ahaa buu qabay taxriiru اlinsaan min cibaadaة اcibaadi ilى cibaadati rabi اlcibaad sidii ninkii ribciyi bnu caamir ninkii dhutinayey maxaad soo doonteen waad gaajoonayseen ma abaar baa idin keentay abaar wa ka daranba waanu haysanaye nin naga midaa noo soo baxayo noo gurmadayo waxibaa nagu soo dhaadhacayo imika sidii hore manihine haddaa maxaad soo doonteen adaaban gurmadku ahay yaa ayuha miskiinu waa boqorkii dhama maada adiga ii gurmada nacam wuxuu watay mxuu ahaa ximaar imaar weliba aan dhamaystirna ataan ba ataan imaarkeena gaaban ataan bu maay tana murjiyun buu ku tukumayey dhadeeroo jeexjeexan buu xidhnaa marka marka la arko ishu may qabanaynin ribciy ibna caamir ma ahayn maca daalika kelmaddaas weyn kelmadda waxaa kutubta taariikhda ka soo saaray oo caan ka dhigay abilxasan nadawi abilxasan nadawi alhindi ayaa maanta khudbadaha jimcaho dhan baa laga sheegaayo wadaada midhan baa isticmaala kutubtay ku taalla laakiin ninka soo nooleeya kun iyo sagaal boqol iyo sagaaliyo lixdankii kitaabkiisa markuu qorayey maada khasira alcaalamu biinxiطaaطi اlmuslimiin ayuu soo saaray kelmadda si uu yidhaahdo waa sheekh hindi ah sida muslimiintu annaga markay noo yimaadeen inayna gumaystaan nooma iman inay hantideeda boobaan uma imanin waxay noo yimaadeen boqoradiina addoonsanayey inay naga xoreeyaan diintana way noo soo bandhigeen waxaanayna yidhaahdeen laa ikraaha fi diini qad tabayana arushdu min algay waa dhammaatay idan falsafaة islaam iyo aragtida islaamka ee jihaadka iyo dagaaladii futuuxaadku waxay ahayd litakuuna kalimat اllahi litakunu nin saddexaad baan ku dari doonaa ninka nin kaloo jarmala jira oo isaguna mucaasiriinta ah qarnigii sideed tobanaad meelahaasa waa heegel heegel alfalsafa alhegeliya ilaa dhowaan ilaa imika waa ninka ugu saameynta badan buu ahaa heegel saamayn weyn ayuu ahaa aljadaliya almaadiya waa ninka aljadaliya falsafat aljadaliya almaadiya ardaygiisii najiibka ahaayee ka afnaxay waa car marcus waa car marcus marka subxaan allah ilahay wuxuu qadaray car marcus baa caan ka noqday ka caan ah hegel ka caan kana saamayn kana saamayn badnaa laakiin aragtida marcus wuxuu ka soo qaatay hegel ayuu ka soo qaatay hegeliya waxaan isbarbar dhigay iyo ibnu khalduun sida ay u arkaan dagaalada fattaaqaa fahe fattafaqaa way ku heshiiyeen fi tabriir justificationka way ku heshiiyeen hegel markeedii ma soo hadal qaadin ibnu khalduun inuu wax ka akhriyo markeedii ma soo hadal qaadin laakiin labada nas textka textka hegel markaad soo koobi koobi aad ku samaysay aad ku dhowtaa kadib iyo textkii ibn khalduun marka aad soo qaadid aad isku agnabtid istgayasin ah, ah, waa istgaya ah, markaa de ayaa aya saameeyey de ka damba mise ka hore ma soo hadal qaaday hegel wuxuu ku fasiray falsafat اlxarb dagaal muxuu u dhacaa wuxuu ku fasiray isaguna siyaadaة dawla litakuuna kalimat اllahi hiy hiy alculya heegel muxuu yihi dagaal wuxuu u dhaca maxay dowladda madax bannaanideeda iyo qarannimadeeda iyo magaceeda iyo legtimasigeedu inuu jiro ciddii ku soo inay iska caabiso awgeed ayuu dagaal u dhacaa marka halkuu ibnu khalduun uu geliyey allah heegel muxuu geliyey addowl khaalid muxuu geliyey addowla ama alumma ayuu geliyey ibnu khalduunna muxuu yihi almanhaja wal washariicata ayuu muxuu loo geliyey alxarbu xaalatun daruuriya heegel baa leh ibn eh, khalduun nimanka maxaynu soo akrinay daruuratun bashariya isku mid ma tahay xaalatun daruuriya buu yihi alxarbu xaalatun daruuriya maxay daruur u tahay buuri heegel laba arrimood litajadudi walbaqaa dowladdan iyo ummaddan buu ku leeyahay inay cusboonaato iyo inay waarto waxa shardi u ah inay dagaal qaado allah wajucila risqii taxta dibli rumxii nabi maxamed aleh sal allahu alayh wasalam iiri hadda hadda fiiri hadda sal allahu alayh wasalam wuxuu ku leeyahay hada alhegel alkaafiru alalmaaniyu alkabiiru haddii dagaal la qaad dagaalku wuxuu shardi u yahay laba arimood dowladaasi atajadud isboonaysiin dhiigga hogaanka qaab fikirka iyo albaqaa wuu sii wadaa hirgeli wuxuu yihi asilmu addaa'imu nabadgelyadu hadday waarto war amaa la yahada wadaadkiina yaxay dadkii dagaal buu gelinaya wareedhah hegel baa hegel haadaa hegelu qaala heygelu <laughs> aggaa iga geeyaya qaal he hegelun hegel ah, wuxuu yihi asilmu daa'im marka yaqtulu ibdaac creativity buuba dilaaba wayaqtul wuxuu dilaa ibdaac horta dilaa buu ku wayaqtul اxadaara ilbaxnimadana wuu baabiyaa waa la fadhiisanayaa challenge ma jiro challenge wax ku challenge garayaa ma jiro waxaad ka baqdaa maxutuli ma jiro waxaad iska caabisaa ma jiro maxaa harhaya da cun oo cabbaa harhaya soo maha marka la cunona waa la tarmayaa raggii murqihooda way dabcayaan warkaa soma haysaan markaad iska dabacdideed aad markaa socotay aad moodo inay hareerahaaga laamo ay socdaane maad caabin iska caabin ku dhamaatay habeen baa wadanka la qabsanaya لأنه سيؤدي إلى الخمول الخمول of Somalia dad igu sheegtaan ku fiicnaan lahaydeen khamala yakhmal khumul khumul waa maxay waa qofku markuu fadhiid noqdo fadhiid fadhiid iska noqdo khalaas waxaad ka baqaysaa maxay tuli ma jiro lidaalika saxaabadii radi alaahu canhum nebi maxamed saddex iyo labaatan sal allahu alay wasalam saddex iyo labaatan ghaswo ayuu nebigu hogaamiyey nebi maxamed sal slam alaaa cishriin ghaswo siirada ayaga dhowr iyo toban mise dhowr iyo labaatan sariyana nebigu waa diray sariyaduna sariyaduna waa asariya waa dagaal uu nebigu diray laakiin isagu aanu aanu ku jirin ghaswana mid isagu hogaami haddii la isku dardaro dhowr iyo afartan waxbaa la sheesheegaya saddex iyo labaatan sano gudahood ila tobankii saddex iyo tobankii sanee la joogay maka ma dagaal baa dhacay ma dagaal baa socday marka waxaa intaa le goor bay dhaceen khilaal cashar sanawaat tobankii sano ee madiina ayay waxaasi dhaceen intaasoo dhan abubakar baa yimid miyaa la fadhiistay mise xuruubridda ayaa la galay iyo kuwii nebinimada sheegtay iyo boqortooyadii roome dibadda ka timid usaamo ma la diray labadii sano iyo dhowrkii bilood abubakar muxuu ku dhammaystirtay cumar baa yimid adduunkan aanu joogno muslimiintaba xilligiisi miyaan la absan waryaahe wardhindhe wixiiba bidig iyo bidix halkaana u dir maxay tore muusa bna nusayr xaggaana maxay u dir ummaddiiba ma mashuulin mise ma mashuulin lixdii sanne ugu horreeyey cusmaan bna cafaana siiradii waxaa socotay ayo cumar ayaa socotay maalintay muslimiintu joojiyeen alfutuuxaat alislaamiya ee dibadda ahayd maalintii la joojiyey ayaa maxaa bilaabmay futuuxaati daakhiliya warfiiri <laughs> ah, hadda ila markii hore waranka xaggaasaa loo tuurayay soo maha kii baa la yidhi in fadhiisiya waa la seera eega alla war kan afar beelood buu qabsaday intii alla oo kanna soo kuwa reer bani umeye meeshii qabsaday alla waarsoota meeshii ba lagu kala tuuray ciraaqna yaa haysta wallahi meesha cidiba kuma hadhin innagu ma waxba haysanin waar ka kacay waar ka kacay waar ka kacay uf الفتنة الكبرى مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه أشغل الناس dadka مشغuuli hadaad hogaan tahay dibadda ku mashquula yaan iyagu isku mashquulina cadow u samee cadow u samee dibadeed oo dhab ah been ha u samayni cadow beena ha u samayni meeloo meelaha isku haysataan in adeerkaada aad kala jilibtihiin cadow ha uga dhigin laa takhluq caduwan cadow xaqiiqi oo ay taariikhdoodu og tahay damiirkooduna uu og yahay sab hoosena uu og cadow inuu yahay diintooda iyo dhulkooda iyo midnimadooda inuu ku yahay kuwaajiha halka adhab bihim hunacka adhib fogee dadka ama hadday daamadaamo noqoto hebel hegel ibn khalduunna nafs اlkelimat hegel yidhi buu yihi ajiib ya ikhwaan sawkani ma odhan silmiga faraha badan ibdaa u dilaa xadaaradana wuu qowracaa muxuu yihi ibn khalduunna asilmu yajcalu fi nufuusi takaasula nabadgeliyo iyo cadow la-aan iyo marka aana jirin naftu maxay baranaysaa buu yihi atakaasul caajisnimo وهو يؤدي إلى الفناء اللهم إني أعوذ بك من العجز walkasali cajzigu waa maxay waa wax aad doonaysid inaad qabatid laakiin aad qaban karan laa dhacay waad u dhaqaaqday laakiin waad soo waad laaci karan hada cajzi kasalkuna waa maxay maba kacaysidba biyaasan doonaan cabo biyaha afka ii soo geliya labaan oomanahayo hada kasal cajziguna waa maxay waan doontoo way ii furmi weyday waan soo aatay waan nagan haya lakin waan furmilaabay cajaztu can fatiha waan kari laaya laakin maxaa la yimid enerjigii waa naga laacay de ee maxay talo soo qaatay allahuma inii acuudu bika min alcajzi watawaka wlkasalna waa maxay waan oomanahaya biyaysiya hada kasal waa riyada dhalinyarada aad ku riyootaan guri baa dhisi doona axmed qabado hada kulli waa kas maxaa la rabaa wixii maxay loo bedelo marka nebigu labadaba labadaba ilahay buu ka magan galay ilaahow shay aan isku baqiiqay oon isaan ilaahow yaanan qaban kari waayin o ilaahow shay aan hoosta ka doonayana yaanan fadhiid ka noqon faahegel iyo ninkaa ibn khalduun maxay ayay labadaasi waa nadariyadda heegel waxaa wada qaatay mucdam naas bay qaateen dowladaha maanta mucaasirkii waa hegeliyiin hegeliyiin wey mashquul dadka ah aia ibn khalduun waxa uu arkayaa oo inagnaiye wuxuu arkayaa dagaalku inuu mulaazim u yahay jamaacaadka jiritaankoodaba jamaacaadka inahe inay jiraan marka jamaacaadku de wuxuu akrinaya markaa aayaddii lixdanaad suurat اlanfaal wa aciduu lahum ma staactu min quwati wa min ribaai اlkhayli turhibuuna bihi soo maha xaydaasu soo qabsanaya markaa ku le aslu jamaacaat waxa weyaan wax laska celiyey waa lagu soo maan yahay len lagu soo celi jamaacaadka maxaa isku haya casabiyad waa soo sheegna soo maha waxa ugu weyna aynu sheegnay ee dadka isku hayaana casabiyada markaan sheegna waa diinta diintu waa casabiyad weyn oo dadka isku isku haysa dorkheem hada dorkheem alfaylasuuf alfaransi dorkheem dorkayim isna waa leeda hada dorkheem wuxuu daraaseeyey diimuhu daraaseeyey addiin diinta masiixiga laba madhab buu ka qaatay protestantka waa daraaseeyey katholiikkana waa daraaseeyey allaadiiniyiintana waa mulxidiintana waa daraaseeyey juushkana yahuuddana waa wuu daraaseeyey marka wuxuu dorkayb wuxuu ku leeyahay dadka waxyaabaha waaweyn ee tolo isku hayaan waa maxay waa diin ayaa maxay sabab waxay samaysteen buu yiri waxay samaysteen buu ku leeyahay maalmo ay xusaan diintooda iyagiina isku imaatinkay isku imanayaan bay isku ayay isku haystaan wuxuu isticmaalay kelmada af carabiga waxa lahaa alfawaraan aljamaaci jibbo wadaraysan jibbahe wadaraysan asu wada imanaya ule maalintii maalin hiblaayo maalintii badr maalintii uxud alisraa wاlmicraaj soo maalmo maaha maatinkaa la isku yimaado wax la wada cunaya ee xalwada yar la qayqaybinaya ee qasaaidka qasaaidka la qaadaya ee qasaaidka lagu jibboonaya ee waxaas wal muxuu ihahd waa maxay waa nooc waxaan isku haya mujtamaca isku haya marka doorkiim wuxuu yihi maadaam diintii ay yurub ay ka tagtay waxyaabaha dadka isku haya maxay ku bedeshay waxay ku bedeltay maalmo ay samayso cusub lanna mujtamacana u baahan buu kuleeyay marka kubadaha kubadaha marka la daawanayo garoonada waaweyn la isugu yimaado ee la yahay laba laba kooxood maxatool marka uu yahay tiimkaagu markuu u dhow yahay dhowga goolka u dhaliyo tiimkaa maxaa ku dhaca marba isla marba isla wada kacaan hada alfawaraan aljamaaci dadkaasu isku haynaya ah Ah, kuwana waa kuwii khasaaidka ku ooyi jiray <laughs> isku haynayaa hadda fiiri saasoo kale taasay samaysteen oo dadkani bibalka iyo kitaabka ayaa ayaa u ahaa ramzi qur-aanka innaga ee maxato inoogu jira waxaa loogu bedelay buu yiri maxay alrumuuz alwaطaniya calanka calanka oo kale limaada loogu ooya calanka limaada loogu ooya loogu saro kaca limaada lanna waa ramz ay reer galbeedka u samaysteen bibalkii alankiina wuu diiday dhahda imka allah mustacaan hadaa doorkheyn baa yidhi waqaala doorkheemu <laughs> allah mustacaan waxaa isku haynta wuxuu ka hadlaya maxay isku haynta dadkan isku haynta dadkan la isku hayaa ayuu ka hadlaya waayahay hada ibn khalduun wuxuu isla baabkana waxaad ugu tegi wuxuu isticmaalayaa jumladan ifsaadu macaani اlinsaaniya aadamaha haddii insaaniyadiisii laga kaxeeyo laga fasahaadiyo iyagu imika waa isticmaala waxay ku odhanayaan dehumanisation kelmadda baala akhriya dehumanisation dehumanisation aadamihii baa aadamihii ka baxay aadamihii baa la raaraadinaya inuu dib aadamo usoo noqdo an sanat alinsaan can sanat alinsaan insaankii baa laga saaray allaal wuxuu ka xishoon lahaa iyo wax allaale wuxuu xayawaanka kaga duwanaan lahaayoo dhan baa la yidhi waxba kama jiraan waxaa doonto samee insaankii baa la waayey qoloftii baa la hayaayo insaankii baa la waayey markaase war insaankii inoo doonaa <laughs> war insaankii hala raadiyo waa laboalago ibnu khaldun wuxuu ku leeyahay fiiri marka la burburiyo aadamaha marka la burburiyo ee lababa lagu burburiyo shahawaadkiisa marka loo furo fikirkana shahwaad shubuhaad lagu fikro lagu furo labada qofku marka lagala dagaalamo shahwaadkiisii marka la yidhaahdo xor baa waxaad doonto samee shubhadiisi iyo fikirkiisiina la yidhahdo waxalaale waxaad doonto aamino soco ee arrinkaa uu qabto iclaamku meediyadu ay hab organizera ay u qabato dowladdu ay ilaaliso fasaadka ay ilaaliso eliidkii labeentii ama aqoon-yahankii waxa ay ka shaqeeyaan kulluhaa dhammaan waxay u hogaaminaysaa buu yidhi ifsaadu macaani اlinsaaniya insaankii in laga saaro macnihii bani aadamnimada laga saaro waaya qof waxaasoo dhan laga xayuubiyey muxuu isku difaacay xarbi baynu ka hadlaynay muxuu difaacay waxaan uu aaminsay sooday wax walba ka saaray waxaan uu difaaciyu u ogolaanay inuu u dhinto uu dhiiggiisa u shubo oo xoolihiisa u waayo uu faamilkiisa uga tago oo uu duurka u galo oo uu u gaajoodo maahiya soodiga yidhi wax allaale wax qudsi leh ma jiro wax macnalemale soodiga ku ababiyey soodiga yidhi ibtaada iyo afkaaga u noolow manhajka waxbarashadaadu soodiga yidhi dhereg oo shaqo hel shahaadada shaqo ku hel maxaa shahaada loo qaataa ma ilahay baan ugu dhawaanaa anaa dhagi hadda markaan jaamacadaha ka soo baxaynay ma cibaaday naga to ilahay baynu ugu dhawaanaa mise waxa weya talow halkeebaan shaqa kaga helaa badankeenu daadeer maxaa ka baxay qiimat اlcilm waxaa loo sheegay fuqahadii shaaficiyada ee reer hiraa shiraaz ayaa loo sheegay dimashq iyo baqdaad iskuulaa laga furay ardaydii waa la fadhiisiiyey macalimiintii mushahar baa la siiyaa diintii waa isku duba dhacday baa la yidhi waa fuqahadii ayo haaficida shiraaz wa kaanuu fuqahaa shaaficiya cubaad ah cubaadu shaaficiya dadkii aadka cibaadada ugu badnaa reer shiraaz ay ahaayeen culammadii shiraaz waa isku yimaadeeno waxay yidhaahdeen cilmigii maanta ha ku tukanno salaatuljanaaza maantoo go-aye waxaa qoraya muqadimada xaaji khaliifa xaaji khaliifa xaaji khaliifa waa culamada turkida turki buu ahaa caalim ah kitaab weyn buu qoron looga horeynin laa reer galbeed walaa reer bari la yidhaahdo kashf اunuuni kashf aلظunuuni faydka la faydayo malaha malahaan ka faydayaa buu yihi malaha saan xaqiiqadii aan muxutalo ugu tagno xaaji khaliif muqadimada xaaji khaliifa akhriya cilmiga maxaa loo dalbadaa sheekadaa reer shiiraaz isagaa soo bandhigay markaasay ku tukadeen janaaso ku tukadeen cilmigii janaasat diib calaa mowti alaa mowtu alab maxay ka yaabeen nin baa wax dhigayo mushahar baa lagu siinayaa bay ka yaabeen waa qaadan kari waayey fuqahadii shiiraan waryaa maanta u balcaamadu inay dhowdhow tahay waryaa u sheega waxba maanta inay dhowdhow tahay maanta wada dolaaru mutaxarikun maxay samayn lahaa ree shiiraas maantana waa ka yaabeen berigaas leesh laanna waxay yidhahdeen cilmiga waxaa loo dalbadaa laba arimood laa aalia laha kasbu اlxaqaa'iqi wa tasqiilu اlakhlaaqi xaqiiqada inaad heshid the fact the fact inaad heshid muxuu yihi muxuu zamakshari kitaabkiisii alkashaaf muqadimada muqadimada kashaaf akhriya markuu iska sheekaynayo saharii litanqiixi اlculuumi aladu lii min طaybi canaaqi وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى من الدوكاء والعشاق وصرير أقلامي على أوراقها iyo dhalinyarada meelaha muxutala ku soo jeedaya qalinkayga jaqiiq jaqiiqda ah, sariiru aqla'ni calaa awraaqiha qalinka markaad ku qorayso jaqiiq jaqiiqda uu yidhahdo buu ku leeyahay ayaan miskiga iyo cambarka aad isku buubuufisaan ka jecelahay buu ku leeyahay aabi'tu sahraana dujaa watabiituhu nawman uma turiidu bacda dalika lixaaqi hurdaaya habeen oo dhan baan soo jeedaa buu ku leeyahay saan buugba buug igu dhiibayo habeenkii oo dhan baan dawaqsanaa cilmi baar ku jiraabiyo adna waad khuurinaysaa aroortan meeshaan ka hadlaa doon aad ka hadashid miya markaan istaagada aroortii istaagi xalay maynu sineen xalay maynu sineen saynu saaka u sinaanaynaa markaa wariya hada hu hada hu alxaqaa'iq maxaan wax u baranaynaa kasbu alxaqaa'iq hebel iska celi ma aha caan noqon ma aha jamaaca heblaye aakhira u dir ma aha hebel la dhaadhac ma aha hala dhaadhicin ilahay baa kuu dhaashay cidda hala dhaadhicin waa ku duceeyaa cidda halanaga dhaadhicin ummaddeena maxmed iska nabadgelin hadda fiira aaykaas muxtala ku marnay waay marka insaankan aad insaaniyaddii ka saartay eed shahwaaniga ka dhigtay eed bilaa mabda'a ka dhigtay eed bilaa caqiidada ka dhigtay ee maamulkiisiiyo waxbarashadaa soo saartay aanu soo saarin insaan mumina aanu soo saarin calooshiis u shaqaystaad soo saartay calooshiis u shaqaysta iyo danihiisa garte iyo anaani selfish ah ayaa soo saartay oo wada beratamaya magaaladii ku wada beratamaya soo saartay waaya wadankii waa lagu soo duulay yaa difaacaya marka waxaana soo saartaye bikaduule iyo abey marka wuxuu ku leeyahay markaad waxaa soo saartid yaa soo saaraya tiimkaa muxuu yidhi markaas wahum tiimkaasi muqadimaة liljeyش اlghaazi wa fatxu اlbaladi lah haddii aqoon-yahanku iyo lafdhabartii ummadu iyo muruqii ummadu haduu sidaa noqdo cadowgaagii kugu soo socday waa raggii albaabka u furi lahaaba kaalay kaalay ma ada dagaal dagaal taan uma hayna maxaad doonaysaa iska qaato maydinla noolaanaa naga yar durkow islaamaha inoo yar daaya subxaana rabbika ama inoo kala qaybiya habeen habeen dhib mana taata waynu ka fikiri ilbaxnimadii hadda fiiri hadda man anta xad qaadi halkaasuu muctilu ku marinaya alxarb cinda ibn khalduun ana alinsaan lahu risaala insaanku muxuu leeyahay risaalad buu insaanku nool kelmad buu waan soo sheegnay wuxuu yihi alinsaanu ra'iisu biabiicatihi kelmadda ra'iisu biabiicati waa falsafa waa aragti insaanku xayawaan ma aha sida kaar xayawaan ma aha xayawaan wax soo saara ma aha insaanku sida freud segmond freud ma aha xayawaan sexual ma aha ma aha dee cinda ibn khalduun wuxuu ku leeyahy alinsaan asalkan horta madaxba horta adiga madax ah oo maxaad madaxnimo ku heshay bimuqtada اlistikhlaaf اladii khuliqa lah miyaanu ilahay khaliifo dhulkaaga dhiganin doodii ilaahay iyo malaa'igta dhex marta inii jaacilu fi اlardi he aayaddaas ma aadamin bay ku socotaa mise anna way la hadlaysaa aayaddaas kula hadlaysaa mise sheekadaas markaynu akrino eh, waxaynu aadan iyo malaa'igtiiy raxmaanku baa sheekay mise anu waan ku jira anigu adna ku jirtaa inii jaacilun fi lardi inii jaacilun fi lardi labada ku akriyo haddaad dootidu maca warshigeeda warheedha inii jaacilun fi lardi he khaliif ah. hal anta khaliifatun fi lardi yaa ayuha hargeysaawi anta khaliifa ma tahay ma dareemaysa wallaas caanuudi ugu darusta waryaane barbaraawi ashcala haya fiiri haddaadeer allahuma salli calaa sayidina maxamed wasaxbihi wasallam hal anta tastashcir ma dareemaysaa inaad khaliifa tahay maka wuxuu ku leeyahy ibn khalduun alinsaanu ra'iisun biabiicatihi xayawaan ma tihid insaan jinsiya ma tihid ma tihid ee maxaa tahay ra'iis ilaahay dhigtay su-aalba marka isweydiinaya marka halka su-aalba isweydiinaya nabi maxamed sal allahu calayhi wasalam risaaladiisii laba u qaybi saddex iyo toban iyo iyo toban nabi maxamed sal limaadaa saddex iyo tobankii sane ugu horeeyo risaaladiisa wadiifadiisu ay u ahayd barbaarin tarbiya markuu maka jooga nebigu muxuu qaban jiray wuxuu barbaarin jiray dadkiisa muxuu barbaarinayaa xil soo socda inay inay qofka tababaranaya muxuu tababartaa qofka in kale maraton buu beri ordayaa laba sano kadib soo lama si soo lama sii taran garayo fakaana rasuulu lah sal slm nisfa zamana muddati intii nebinimadiisa wuxuu ku jiray barbaarin nisfigii kalena muxuu ku jiray ha wadiifat اlxukm maamul maarayn ayuu ku jiray xaasoo kale waayo ayuu xukumi markaa nebigu sal اllahu alayh wasalam dad aan barbaarisnayn miyaa la xukumi karaa dad aan diyaar u ahayn manhajka islaamka inay qaataan maqasab baad ku qaatiin laa ikraha fi diini soodiga arinaya soodiga ar wamaa anta calayhim bijabbaarin soodiga akhrinaya wamaa anta calayhim bimusayir soodiga akhrinaya marka manhajkan tadayunkan diinta buu ku leeyahay waa inuu aya qaato waa inuu fuliyaa dad isagu doonaya inuu fuliyo markii aayaddii khamrigu soo daadegtay ee intaasoo darajo ay soo martay markay soo daadegtay dadkii loo sheegay fahal antum muntahuun xadiiska saxiixayn ku jira maxaad akrideen dadkii maxay bilaabeen inay jabiyaan haamihii khamrigu uu ku jiray madiine wadadiibuu ku durduray khamrigii markaasay dadkii intay marada kor u qaataan bay khamrigii sida biyahaanoo kale uga tallaabi jireen haye maanta haddii markaa la yidhahdo maxaytole sa haddii la qaar ba odhan lahaa suba horta intaynu yar qariya bal adhow baynu jebin doonaa kabiira <laughs> eeg sida ay u fulinayaan maalintii gabdhaha la yidhi xijaabka xidha ee isqariya oo cunuqiina yaan la arkin maalintii la yidhi gabdhihii intaanay may odhanin bal intaan gurigayga tegayaan maro ka xidhan doonaaye mid maro ag joogtay jeexatee oo isku isku duuduuben lanna waxa soo daadegay maxay nasi ah ariya luquntiina iyo timihiina ariya bimacnaa maxaan uga socdaa war insaankan khaliifada ah insaankan ilaahay rayiska uu ka dhigay ma maamuli karo lagumana maamuli karo xukunkii ilaahay iyo diintii ilaahay haddaanu u diyaar ahayn in lagu in lagu xukumo ma u diyaarin karo aslan waaya marka ma dadkoo idilba ay tahay inay wada diyaargaroobaan mise badankooda badankooda ayaa asal ah lanna dadka oo dhan dadka uu ku jiri karaa dad de nebi maxamed basow saxaabadii kuma jirin dad yasii siibtay ma jirin mise ma jirin qaar xad lagu oogay soo ma haysaan qaar khamri lagu soo qabto soo ma haysaan gabar tiri waan yar soo ma haysaan mid yidhi waan soo ma haysaan mid sirtii nebi maxamed bixiye soo ma haysaan sala allahu calayhi wasalam laakiin dadka badankoodu maxay ahaayeen samicnaa samicnaa waa aacnaa marka manhajka tarbawiga ah ayaa ka horeeya manhajka wadiifiga ee xukmiga ah haddii tarbiyadaa la waayana dadka heedhe way la dhuudhuuman doonaan wax badanoo marka dadku korna islaam ha ka ahaadaan hoosta waxay doonaanna ha ka sameeyaan nifaaqay keentaa halkaan ku celiyo dadka haddii lagu qasbo islaamka oona iyagu qanaaco ahaan ugu dhaqmaynin axkaamta dowladdana way ka dhuudhuuman hoostana waxay doonaan bay waxay doonaan bay ka sam markaa wadano fara badan waxaad arkaysaa hablahoodu markay joogaan waddankooda inay markay waddankooda ka baxaan waddan kaloo hore ay tagaanna ay markay kooda ku soo noqdaanna ay yalcabuuna maca man yaana la ciyaaraya markaa macallah haddii uu yahay xijaabku markaa qanaaca haddii uu yahay meel allaale meeshay joogtaba way way ku xijaabnaan lahayd soo maha waay kadalika ibnu khaldun wuxuu leeyahay isla baabkan markuu insaankii sheego rayis inuu yahay khaliifatullahi inuu yahay manhajkaa ilaahaye tarbawiga iyo wadiifiga markuu wuxuu leeyahay islaamku markuu soo daadegayeyba isha wuxuu ku hayay addawla alkowniya alinsaaniya global buu ahaa buu ku leeyahay markiisii hore local ma ahayn asalkii soo dhaadhicdiisii marka suurat الnisa iyo suurat اlxujuraat suurat الnisa aayadda koowaad الحجرات آية صدحات يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صبا أيوه آية كان يا أيها الناس إنا خلقناكم يا أيها الناس لبضوا خطابكم معي يا يا أيها يا يا أيها الناس هل كامركم مقدمة السماء بوحي مركع ورهورت حرب وامحي ابن خلدون بقى ودقال وامحي wuxuu ku leeyahay dagaalku maaha buu ku leeyahay laba ciidan oo islaynaya laba shacbi oo islaynaya oo mid mid waliba uu doonaya ka kale inuu cidhib jaro ma aha ama uu u taniyo ma aha ama uu yidhaahdo waan kaa badiyey ma aha buu ku leeyahay laakiin waa muxuu ku leeyahay waxa uu ku leeya waxa weeyaan maaha aragtidaa waxaa qaba hal la iscidhib jaro oo hal la ismuquuriyo waa falsafadii jarmalkeenu iminka aynu ka soo sheekeennay ama cinda ibnu khalduun markuu xarbiga shay wax ku leeyahay may waaba cibaade eh. waa tasaabuq fi اlkhayraate eh. bayna ummatayn waa laba ummadoodoo baratamaya midna ay magacii ilaahay iyo diintii ilahay shareecadii ilahay ay rabto inay faafiso midna ay maxay ku tahay lid ay maxay toole ku tahay waa laba ru'yo waa laba aragtiyo oo iska soo horjeedo lid maxay toole isku ah maaha laba shacbi oo iscidhibtiraya laba shacbi isgumaysanaya laba shacbi dabaabad baan kugu xukumaya qasab ah hadaad maqli weydana waa ku xirxiraya maxay tole ma may buu ku leeyay alxarbu cinda alislaam waa ru'yataani lilxayaati mukhtalifataan waa laba aragti oo adduunka kala duwan midina ay leedahay ru'ya ilaahiya rabbaaniya midina ay lid ay maxay tolay ay ay ku tahay waaye waaye marka tii buu ku celiyey oo ahaa insaanka maxaad u aragtaa hada huwa kayfa tara اlinsaan anu waxaan u arkaa buu yihi ra'iisan biabiicatihi muqtada istikhlaaf illaahi lahu mise waxaad u aragtaa cabd addoon ayaad mxtolay u aragtaa waay uu sii wada ibnu khalduun wuxuu yihi nasaaix uu shucuubta shucuubta uu kula talinayo halka in yar baan ku raagi doonaa in yar haddii lahayd xooli ummadaha ma ciidankaa difaaca mise ummaduhu iyagaa isdifaaca hada kale hada ibn hada ibn khaldun muxuu leeyahy eri dhegeyso waidaa isagoo odhanaya waina aljeysha idaa saara xaamiyata mukhtasata fi اdifaac وصار الدفاع فرض كفاية صار هو الدولة وأصبح مهيمنا على الشعب يا سيسي ها وريا هذا في هذا بوطن ummadani ma iyadaa heegan ah inay dhaqankeedii iyo diinteedii iyo dadkeedii iyo dowladdeedii iyo waxeedii difaacato mise waxay u igmatay ciidan haddii la idhahdo kuwaasaa wax walba inoo qabanaya cagtaa la soo marino waa la soo dhaafi ciidankuna wuxuu ismoodi inuu isagu yahay maxay isagu inuu dowladii yahay buu ismoodi isagii baa dagaalamay kaadaydii baan u cabay anaa halkan maray an adu waad jiifta baan ku difaacay anaa ku difaaca habeenkii adeer marka hadday maqaltay aniga marka halkuu halkuu jeish noqon lahaa muxuu noqonayaa buu yihi addawla isagii baa dowladdii gebigeedii maxatolay noqonaya laakiin markay ummaddu ay diyaar u tahay inkoo kale wadanka imika switzerland oo kale iyo dowladdan dhulka inaga haysato ee falastiin haysataa labadaa dowladoodba qof kasta oo qaangaadho waa la tababaraa qof kasta oo qaangaadha he waa la tababar waa la dooraa tababarkiisiibuu soo qaataa ciidankiisiibuu soo qaataa waa la soo hubay wax walba deedna hadhow talo wuxuu noqdaa sifil madaniya dhakhtar injineer shaqadiisii buu tagaa maalinta loo baahdo waxaa loo yeedhinaya maxay siidhigaa loo yeedhinaya ma ciidankii baa imanaya mise waxa soo baxaya wax allaale wixii la tababaray oo idil ayaa soo baxaya shuf alcaqliyaat switzerlandna waa sida switzerlandna waa sida lama lahaaba isagu ciidan meel fadhiiba ma laha wadankoo dhan baa la tababaray gebigiisaba dhakhtarka wadaadka wadaad kitaab u dhakriya ma jirati hawshaad ka qayb qaadaysa iska caabi baasha waa tababareen marka marka maxaa la rabaa bal mujtamac gebigiisuba diyaar u ah inuu isdifaaco yaa jebin kara haddii laakiin layna difaaca waxaynu ku koobaynaa fardi kifaaya intaa un da intaa in ka badan hadday timaado maan lasoo maan lasoo dhaafin halkaa ayuu marinaya alummatu manzuucatu silaax yaman oo kale iminka yaman yamantan iminka aynu agteyna joogno oo kale yamani waa dowladihii waa dowladii hubay waa dowlad hubaysan wey shacabkeedu yaatigaa ka yaman waad tagtay yaasiinaye yaman oo dawlad hubaysan mujtamacahan bay u hubaysan tahay nin walba intiisa yar bu iska haysta qaar baa madaafic iska haysta <laughs> qabaa'il baa madaafic iska haysta oo gurya reerkaasi dhowr iyo toban madfac buu leeyahay reerkaasi diyaarad buu leeyahay <laughs> qabiil dhowr diyaarada helikobtaray leeyihiin ah, reerahoodu uu dhisan yahay qabaailkoodu sideena maaha inateen waa fawda qabaail bay leeyihiin qabaailkoodu sheekh اqabiila buu leeyahay sheekh mashaayikh buu leeyahay sheekh wuxuu leeyahay ciidan buu leeyahay sheekh qabiilku wuxuu leeyahay jeel wuu ku soo xidhaayo reerkiisa dowladdu ma soo xidhayso isagaa odhanaya i xidha <laughs> jeel buu halkaa ku leeyahay waa dowla reer walba iskiiba maxay u yahay dowlad soo maynu soo akhriyin ibn khalduun soo kumaynu soo akhriyin mujtamacaadka haddii ay ku bat haddii ay ku bataan karat اlcasaa'ibi dowladi kama dhalato soo maynu soo odhan karat lcasaa'ib hadday badato بالضبط waa yaman wey بالضبط wey oo sheekhaaba yaman ka yimid muqbil jazaaka adeer soo ma tegin ma tegin hadda fiira haddii casaa'ibku hadday bataan oo layswada ximiyo oo laysla wada tartamo oo cid walba ay doonto ta kale ka tuur ta kale he ka tuur laa istiqraara lidowla dowlad istiqraarihi intole ilma dhalinayso lakiin hal waxbay yamanta ku fiicnaayeen markaa yamanta waxay ku fiicnaayeen ingiriiskiina way iska jabiyeen markuu soo galay buurahay u galeen oo iska caabiyeen mujtamaco dhan baa hubaysnaa o jamaal cabdinaasir baa isku dayey inuu qabsado way soo jabiyeen buurahay u galeen lama ma tahay inan ka yaree fariidka iminka u tegey ha wiilka ayaa imka u tegey <laughs> isagana buurahay u saarayiin isagii dadda buuraha ayay xojir u saaran yihiin kana koob shaahana ka soo caanaysan maayo abadan mustaxiil leesh lanna mujtamac oo dhan baa wada ayaa maxay tolay ayaa ayaa ayaa wada hubaysa halkaa marka marayo halkaa marka marayo ibnu khaldun wuxuu kitaabka kugu leeyahay laba arrimood sidee loo kulmiyaa laba arrimood sidee loo kulmiyaa hubka dadka ha wada haystaan madawad baa dhalan hubkii haddii la wada haysto say dowladu ku dhalanaysaa marka waaya hadday dowladdu wax walba iyadu la wareegtana brutol yadna ay qabsato san iskaga difaaca <laughs> sideen hadda baloorkayga yaraa meel meel aan u mara waayo san isku difaaca halkeen la tagaa waxa iga yara dhulka iga yara beeraha iga yara halkeen tagaa halkeen arji ka qortaa arji walaalhayaano dhulbaa layga haystaa war arjida dhulka ii daaye hadda fiiraan labadaa labadaa sidee sidee maxatooda loo maareeyaa waa lama maraykanka dastuurka maraykanka ee aasaaseen laba boqol iyo lix iyo soddon sano imika ay u qof kasta oo maraykani xaq wuxuu u leeyahay hub fudud culus dhexe inuu haysto xaq buu u leeyahay dastuurka si kastaa loo doono inay noqoto ummatun mansuucata silaax hubka in laga qaado waa lagu dici waayo tilmaamihiisi idinkai arkay maalintii dhawitoole imika trump markii waa laga bedeliyey congresska wixii ka dhacay iyagoo hubkoodii watay he galeen doodaasi weli waa taagantahay dhanna dhanna dhanna dhanna way way way u dhicilaaday sidee loo maareeyaa mujtamacaasi mujtamac xor ah oo isdifaaci kara inuu noqdo dowlad waarto oo xooglaba inay helaan labadaa waa laisla heli lahay halkaa markuu maraya ibnu khalduun wuxuu ku gebagabeeyey aljayz aljeysh اlmuxtarif maluub jeysh ciidan professionalah oo loo baahanya soo sax maa ummad waaciyan waa loo baahanyahay yahay ummad he waaciya oo soo jeeda iyadna waa loo baahan yahay wacyiga ummadduna inuu dhisnaado ciidan inay lahaato muxtarif ahna inay lahaato waa loo baahan yahay halkaa markuu marinayo wuxuu ku gebagabeeyey baabkan laba laba arrimood buu isweydiiyey alhaziimatu wاlnasr ayuu maxatole ayuu isweydiiyey waxaanu asal uga dhigay asiraac bayna alxaqi wاlbaail waa abadi weligeed weligeed weligeed ayuu soo socday asiraac bayna alxaqi wاlbaail liman kaana lahu walaa waintimaa caqadi haddaanad lahayn walaa hoo iyo hiil haddaanad lahayn hebel gar leh hebel gar leh waxbaad ku yihiin waan kala fahmi lahay anigu oonad adigu mowqif mowqif taagneen diintuna waa mowqif diintu culum la akhriya keliya ma diintu waa mowqif waa kelmadii sayid qudb raximah اllah laa ilaaha ila اllah laa ilaaha waa nafy ila اllahuna waa ihbaat hada mowqif qabla an tuhbit nafa intaanu sugin nafa الطواغيت وغير الله عز وجل الدين تدين diinta la sheega waa maxay waa mowqif aad qaadato marka wuxuu yihi alhaziima النصر والهزيمة markuu ka hadlaya wuxuu soo hormariyey wuxuu soo hormariyey madaahir النصر ayuu soo hormariyey horta صراaca bayna الحaqi والباطل weligii buu jiraya ogow كذلika يضرب الله الحق بالحفظ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول o waaya aayad saddex afraadna uu sheego bal naqdifu bal naqdifu bal naqdifu biاlxaqi cala fayadmغhu faإida huwa zaahiq afarta aadood buu soo qaatay muxuu daliilinayaa aلsiraacu bayna اlxaqi wاlbaaطil marka adigu waxaad seetaa xaq inuu yahay hadaanad aaminsanayn ka war ya adiga hadday kaa tahay waa suurtagal maxaa la isku haystaa de dadku waa walaalo bani aadam baynu nahayn maynu wada joogno <laughs> hadday kaa tahay adigii adiga ay kaa tahay oo laa diini cilmaani mulxid wax walba dadku waan leenahay de soo inaga de shahwada cabayna maaha laakiin haddaad mowqif adigu aad leedahay ood aaminsan tahay xaq iyo wax iyo diin adigu inaad budid wixii xaqa iyo waxyiga iyo diinta ka soo horjeeda maxay inuu yahay baail inuu yahay haddaad aaminsan tahay mowqif baail mowqif baad qaaday waxaad aaminsanta ciddii kula aaminsan waa walaalka waxaad aaminsantahay wixii ka soo horjeeda cidda rabta inay faafisaana xaqaagiibuu cadow ku yahay o nasr maa huwa nasr guushu waa maxay buu isweydiiyey idaa jaaa nasru اllaahi wاlfatx markaas carabiga nasr waa la fatx waa la tamkiin waa la haa uhuur waa la ydhaha liyudhirahu cala diini kulih intaaba alhalabana waa la yidhaahdaa kadalia wuxuu tilmaamay almudaawalatu sunanu ilaahiya guul joogta ihi ma jirto jab joogta ihina ma jiro ee labadaba ilaahay isa suraa xataa calaa mustawa alfard calaa mustawa qoys mar waad yar dhaqaaqaysaa haddana waad yar siibanaysaa haddana waad kacaysaa haddana waad siibanaysaa qof uu sidaa u socdaa ma jiro ummad sidaa u socotaa una ma jirto marka halkan ibn khaldun wuxuu isgeliyey war waa la guulaystaa waana waana la jaba marka beder iyo uxud ayuu ayuu isla ayuu isla soo qaatay almudaawala almudaawa watilka alayaamu he he nudaawiluhaa بين الناس بين المسلمين mise بين الناas بين الناas وليعلم الله الذيiنa آمنوا إلى آخره waa suنة كونية المداawل hawsaan ogaani marka ummad had iyo jeer guulaysataana ma jirto ummad had iyo jeer jabtaana ma jirto laba wuxuu yidhi waxaa sunna kowniya haddana u yidhi alibtilaa alibtilaa surat اlaxzaab hunaalika btuliya اlmu'minuuna wazulziluu wazulziluu soo kuma filneen zilzaalan weliba shadiida marka waa sunna kowniya horta in la isibtileeyo waa sunna kowniya waaya afar wuxuu ku leeyahy annasr waljuhd اlbashari guushu haddaynu maanta wada tukanno oynu wada soonno gabdhaynu wada xijaabtaan oynu garka siin wada dayno marada wada gaabino xaqaa'idka wada akhrisano in aladiina aamanuu wawada maxaash aad u cambirno dee ha ma ku imanaysaa oo intaa wax kale aynanu ku darin ma gurmud baa inoo imanaya mise intaas waa alqadaaya almacnawiya alqadaaya ruuxiya maxay u baahan tahay macalin bashiirkii burcadde heekii sheekhii eh, soo mahayn de eh, ingiriisku markuu inoo yimid de masaajidkii baa quraan loogu akriyay markaasina quraan baynu iskaga saaraynaa ninka quraanka quraanka ila akhrisaa ma xuma laakiin macalin bashiir muxuu ku yidhi wadaadadii ha intuu ku dhuftay buu yidhi dee bahalka nafsi shay nafsi shay taasna qaahirey ka dhacday nabilyon bonabart markuu qabsaday masjidka ashar markuu qabsaday culamadii ashar joogtay saxiix bukhaari bay ku sabcinayeen iyaguna saxiix bukhaari bay nabilyon bonabart ku saarayeen adduunka adduun kale bir soo qabsaday nacam saxiix bukhaari waa saxiix bukhaari wey barak waa iska orayb ha laakiin maxay muxuu yidhi halkan aljuhd albashariy bنaadamka naad waa inaad maxaa toolay nasriga diida buu yihi kfr ظulm النifaaq saddexdaasiba muslimiintu way ka hor joogaan buuieen oo dhalinyaradu badan waxa isweydiisaa in badanna lay weydiiyey adeerow heedhe gaalada soo kuwa gaalada ah gaaladuna muslimiinba soo kuwa gaalada ah kaafiruun billaahi ah weliba kufru maxdin ah <laughs> laa shubhata fii kufrihim haye inagu waa muslimiin oo xoogaa salaadahaynu in ka tag tagno duruufteenu askayar adkaatee lakin kulley muslimiin islaamkeenni bay inagu dhahay maxaynu u jabin weyne gaalada waynuga adkaan weyne innagaa muslimiine ya inagu soo muslimiin ma nihin waryaalehen ya inagu soo muslimiinti ma nihin insha allah war maad ka sheegsantihin esh ala dhalinyaro o insha allah taxqiiqan mise tacliiqan taxqiiqan insha khalaas naxnu muwaxidiin insha allah waay iyagiina waa gaalo waaye maxay nugu adkaan weyn maxay nuga sarrayn weyn maxay nugu aqoon badnaan weyn maxay nuga maamul ficnaan weyn maxay magaalooyinkeenu uga qurux badnaanaan waaye maxay jaamacadaheenu uga sarrayn waaye jaamacaduhu muxuu ciidankeenu uga badin waaye kooxdayna kubadda ciyaartaan maxay kooxdooda kubadda ciyaarta u jabin weyday ya manchester iyo waxaynu jab cid cid manchester naga qabata ma haysaa iyo liverpool iyo dhaaro kuwaasaa afar u dhiibay soo hargeysa aad baynu farxi lahayn farxi lahayn baynu haysanna xataa xataa kubadda xataa sheekh maxamed khazali baa raxmu sheekhayga ayaa yidhi xataa kubadda ma naqaanasa loo ciyaaro bu tv gu daawadayo qaar gaalo si fiican u ciyaarayuu arkay markaasu haddana basaari ciyaaraasu tv ku arkay bu xataa lacib ma naqaano wax kale iska ciyaarna ma garan bal sidooda u wax kale iska dhaafe xataa kubad si fiican iskugu dhiibo oo iskala dambeeyo oo kubadda xataa xataa kubad simaan u wax kale xataa lacib leesh limaada ma bay nooga dhow yihiin may naga taraawiix badan yihiin may naga xaj badan yihiin may naga cumri badan yihiin may naga soom badan yihiin intaaba maana agtayna oolin limaada wax walba ay markaa aadamihii noloshiisii shaqo ku lahaa limaada ay nooga horeeyaan an wayaabihii lagu horumaraya ee suna kawniya ah lacagtii la aruurin waayo maalkii la midayn waayo muslimiintii laysku keeni waayo hogaan fiican la heli waayo kala dambayn la waayo ismaqal la waayo hiigsigiga la waayo meel maxto loo socda cadowga meel looga soo wada jeedsan waayo hadi cawaamilu nasr laakiin haddaad isagii u kala dhuudhuumanasa ka waran kanshaysen saas waaa lelahay anaa la fadhiyo xaleelo saasuu ku yihow <laughs> warkana wakaa ishaysaane aadda fiiriyad halkaana aada noogu caddaado anwaacu nasr wuxuu yihi annasru biاlhalabati اlmubaashara in ilaahay guusha ku siiyo anwaacda nasre guusha waxaa ka ilahay inuu guusha toos u kuu siiyo cadowgaad ishaysaan u ka baxa saacada waa mid labo guusha waxaa ka ah, waxaa la yidhahdaa haba lagaa adkaade eh mabda'agiha bedeli mabdagihe nabiy llahi yuusuf ma la xidhay mise lama xidhin ma inta la dagay oo maxaytoola la siray godma lagu rido markuu xidhnaa nebi yuusuf shaqa ma haynin shaqa ma haynin yaa saaxiibay sijni aarbaabun mutafariquuna khayrun am illaahun waaxidun ma yidhi shaqa ma ka waday halkaa jeelkaa ma ku waday shaqa ma ku waday wadaadkii aarkhasi loohan jiray aarkhasi culamada axnaaftu ahaa alimaam asarkhasi kitaab mabsuu kitaab mabsuu isagaa almabsuu fi fiqi axnaaf kitaab weyn oo dami ah. ninkii berigii madaxda muslimiinta ishaystay bay sheekha isku dhaceen marka waa la xiday imaam sarkhasi waxaa lagu tuuray ceel engegey oo biyihii oo bilaa biyo ah lakiin qobandeen halkaasa markaa cuntada loogu loogu tuuri jiray wuxuu fadhiyaa qacar albiri miskiin xertiisii kamay hain xerti sheekuu dhigayey kamay hain ceelka korkiisay xalqadda soo fadhiistaan kitaabka ninkaan idiin sheegaya almabsuud isaga oo ku jira ceel guntii ayuu hoosta ka yeedhiyey ay ardadu kor ka qorayeen marjic ma haysto meel ka eegto ma haysto meel ka soo akriyo maxfuudaadkiisii ayuu ka soo yeedhiyey hada kitaab mabsuud maantana waa marjic min maraajic اaxnaaf yaa guulaystay markaa kii xidhay xataa magiisa lama yaqaan kii xidhay xataa magiisa ma naqaano laakiin kii la xidhay baan magiisa haynaa alimaam masarka waa guul markaa waa guul maxay tore markaa fiiri halkaas kadalika waxaa guul ah النصر بقوة الحجة والبرهان xujadaadu inay sarayso burhaankaagu inuu maay tolay inuu adkaado waa guul wey qolooyin aanu yurubta markaanu joognabay qolooyin jaamacadaha waxa baarbaara ayaan islaamka iyo diintooda ka doodoodnay marka qaarba waxay nagu yidhaahdeen waxaad noo sheegtaa wax aanu maanta anagu u baahan haddaanu gaaladii nahay waxaanu u baahan ood idinku haysataan ood ku dhaqantaan oo aanu fulinno oo aan isnidhaahna bay yidhaahdeen waxaas wuu idinka maqan yahayoo baahi baan u qabnaa haddii kale waanu baaba'ayna bal noo sheega b waa idinkan maalin walba leh islaamka soo gale bal waxaan aanan haysan aad haysatay ii sheeg yaa ayuha alqaxootiya soomaali anaa wax ku siiye qaxooti meesha ugu tagnay de annagu qara waanu qarafaysanayna kii aan u qarafada tagnay baan kun islaamka soo galay bal hadda beesha baleega hadda kii shilimaadka ina dhowdhowdaya soo tuurayey ayaan waxaan leenaha gaal waana gaalna waayahay ya ayuha alkaafiru jahanama jirto ood dhimanaysa islaam wax la yidhahda jiro fiican oo annaga islaamka xaqa ha haysane diinta soo gal marka raggaas waxay nagu yidhahdeen bal tiimkaa ku jira marka noo sheeg waxaan idinkaga dayan waxaan idinkaga dayanaa bal waay waad soo disheen waad soo cunteen markaasaa nin nala socday baa ku yidhi waxaanu haysanaa wax weynood baahay weyn u qabtaa annaga diintuna amartay wax weyn markaas okay noo sheeg way baa maxay dhagahan wada taagno toban buqu soo wadaa baanu nihi ilaa kale aan ka soo jeednaay toban buqu soo wadaa markaasaa dhirkii tuuriska ilaa kheera siiya wuxuu yidhi waxaanu haynaa qiyaamun usra wax la yidhaha family values baanu haynaa buu yidhi od maanta baahi weyn aad u qabtaan idinka burbura idinka qoyskii idinka burburay zawjkii iyo zawjadii iyo ubadkii hooyadii aabbihii awowgii ayaydii adeerkii abtigii raximkii seherkii xididkii waxaasoo dhan baanu haydhaano waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixtiibu si fiican ugu tajwiidey markaasu afkoodiina wuxuu tuli ugu turjumay baahida intaa leeg marka halkaa haddaanu islaamka aad soo gashaan ood awdaan buu yidhi mujtamaci o dhan baa idin caafimaadaya mujtamacikao dhan baa idin caafimaadaya ninkii doodaa yidhi ee ninkan la doodayay su-aashaa makaatoona weydiiyey ilin baa ka timid cad very honest ilin baa kusoo istaagtay wejigiisa markaasaa maxamed wuxuu yidhi anigu dhowr sanno ayay hooyaday magaaladan aan jooga ila joogtaa guriga dadka waaweyn baan geeyey ma soo ziyaaran mana soo eegan laakiin maanta waxaan ballan qaadayaa caawa inaan u tegi caawa hooyaday soo arko dhowr sanno ma arage isku magaalo ayaan ayaan ayaa marka qiyam ma sidnaa mise ma sidno qiyam u fiican maanta iibin karno aynu tasbiiqin karno adduunka u sheegi karno maxaytu waynu haynaa waa maay kaasi ninkaasi markaa waa naga lacag badan yahay waa naga aqoon badan yahay wadankood waa naga xoog badan yahay anagu qaxooti baanu nahay masaajid yar baanu dadka ku furnay laakiin maxaanu ku doodanaa alxujatu walburhaan marka xujada hadday xoog leedahay waa guul haba lagaa lagaa haba haba lagaa lagaa lagaa xoog barto alhaziima saddex wax buu ku sheego aan ka baxno alhaziima alcaskariya ciidan inuu ku qabsado alhaziima alnafsiya inaad gunta ka jabtid oo kii ku haystay aad jeclaatid soomanu soo sheegin baab dhan kama soo hadal alinsaanka laga badiyaa wuxuu ka almaqluub soo sheeg waa haziima haziimada saddexaad wuxuu yidhi alhaziima alfikriya walthaqaafiya haziimad fikr wa ayay iyaduna maxaytoolay ayay ku leedahay guulna wuxuu ku soo aruuriyey ibnu khalduun altaayiid ilaahiy ilaahay ciduu doono isagaa u hiiliya ciduu doonana ilaahay isagaa ka hiiliya ولله جدود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما قضب كاسنا قضب إلهي أه adigu waxaa doonta la kaalay taagtaad intay doonta ha ahaato haddaanu ilaahay kula jirin min kuu helin xasha lilah guushana ilaahay wama nasru ilaa min cindi illaahi halkaan muxuu ku soo aruuriyey dagaalkii halkaas wadaadkani kaga baxay waxaa idin jimcaha khamiis dambe wuxuu geli doonaa insha allah aljibaayatu walmukuus aljibaayatu cashuurta cashuurta dawladdu aruuriso ayuu kaa doona insha allah wsala allahu calaa sayidina moxamed wala alih wasaxbi waslem